ku taala baab lsfaar in salaada la cadeeyo oo salaada subax la cadeeya wixii kusoo arooray iyuu baabkan u baab yahay oo mugdigii laga baxa oo xili yacni cadaan la gaarsiiyo qoraxdan weli ay soo bixin ayuu baabkan u baab wixii kusoo arooray xadiidka shan boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis xasanun saxiix weyaan qaala alimaam nasacali raxmat ullah akhbarna cubaydillaah ibnu saciid cubaydlahi bn saciid waa abu qudaamaa sarksi hiqatu mamuunu suni wa qaala wuxuu yihi cubaydullah xadaanaa waxaa noo waram yaya yaxya ibn saciid alqataan waa hiqatu tabtun xuja can ibni cijlaan muxamed ibnu cijlaan almadani weyaan saduuq wa qaala wuxuu yihi maxamed ibn cijlaan xadaanii waxaa ii waramay caasim ibnu cumar ibnu qataada ayaa ii waramay caasim ibn camr bn qataada alansaari weeyaan hiqatun caalimun bilmaqaazi siirta iyo siiroorinka ama siirada ayuu aada u yaqaanaa iyo taariikhda can maxamuud ibn labiid maxamuud ibn labiid waa laisku khilaafay laakiin sida raajixa waa saxaabi yar riwaayadiis inta badan wuxuu ka wariyaa saxaabada nabigeena sala allahu alayh waali waslem maxamuud ibn labiid labiid can raafic ibn khadiij wuxuu ka wariyay alansaari raafic ibn khadiij waa saxaabi jaliil ah khadiij waa saxaabi jaliil wuxuu geeriyooday saddex iyo toddobaatankii amaba afar iyo todobaatanki hijr nabigeena sal l slam can inabiy wuxuu ka wariy sal slam qaal nabigeena inuu yihi asfiruu warcadeeya oo boraw gaarsiiya bilfajri salaada fajar gaarsiiya inuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam ayaa nabigeena ka wariyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka afar boqol iyo ama shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala imaam nasai raxmat llah ahbaranii ibraahim ibnu yacquub aljawzijaani weyaan hiqatun xaafid waxaa lagu yara eh, waa lagu farfiiqa waxaa la yihahdaa nasbi iyo yara nacayb ahlu beytka nabigeena ayuu qabaa qaala wuxuu yihi xadathana ibn abi maryam saciid eh, ibnulxakam weyaan ibn abi maryam wa hiqatun tabtun faqiih qaala wuxuu yihi akhbarna waxaa noo warramay abu hasaan abu hasaan moxamed ibn muarif weyaan moxamed ibn muarif wa hiqatun wuxuu geeriyooda boqol iyo lixdanka jir nabigeena sal sl qala wuxuu yihi xadathanii waxay warramay zayd ibnu aslam alcadawi hiqatu caalimu yursil irsaal baa lagu yaqaanaa laakiin waa nin lagu kalsoon yahay oona caalim ah weyaan can caasim ibni cumar xadathanii zayd ibn aslam can caasim ibn cumar waa hiqa can qataada ibnu dacamata saduus lbasri waa hiqatun thabtun weyaan laakiin waxaa lagu yaqaanaa eh, tadliis hay can maxamuud ibn labid haddaan soo marnay maxamuud ibn labid haddaan soo marnay waxaa weeyaan waa saxaabi yar can rijaalin rag ayuu ka wariyay oo min qowmihi tolkiisa oo min ansaar ree ansaarad ayuu ka wariyey ana rasuula rasulka al sl slm qaala inuu rasuulkeena maa asfartum intaad caddaysaan bilfajri salaada subax ood xilliga cadaanta usoo dhaweysaan fa inahu isaga ayaa acdamu u weynaa badan bilajri xagga ajarka weyaan labadan xadiid waxay cadaynayaan miduu nabigeena sal slam dadka uu ku boorini in salaada fajar la cadaysto oo la cadeeyo midna waxaa weeyaan wuu amrayaaba wuxuu le asfiruu bilfajri fajarka la cadeeyo waxaan axaadiid horey usoo marnay in nabigeena sala allahu caleyh wasalam inuu salaada fajar halas iyo humamawga iyo mugdiga ku tukan jiray ayaan soo marnay axaadiistaa lagu jamcinaya culimada meelo badan ayay la mareen laakiin sida ugu muuqashada badan waxaa weeyaan asalka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu ahaa salaada fajar mid tukada xilliga mugdiga uu yahay humamaawga uu yahay salaadan ay dilaacday ayuu tukan jiray kadibna salaada ayuu dheereyn jiray ilaa xilliga cadaanka laga gaaro marka asfiru marka nabiga ilahi sala allahu alayhi waaalih wasalam waa xaalad in maddi lagu sameeyo oo la muxuu ahaa riixa oo inta qirada la dheereeya kadibna ilaa cadaanti laga gaaro la wado waana sida hadda masaajida in badan oo kamid a ah ay sameeyaan weyaan taas ayay culimada u badan yihiin waxaa kaloo ayadna dhici karto in nabigeena sala allahu alayh ali wasalam uu leeyahay war xiliyada aada muxuu ahay ay cadaanaynin xiliyada waxaa weyaan ay cadaanaynin eh, fajarka aada usan umuqanaynin oo cadada ah kasoo qaad bishii ayaa muxuuha ah eh, banaanka taallo eh, markaasoo kale fajarka in iyo la kala garta cadaankaas inuu yaro qofka ka galaa laga yaabaa shaki marka xilligaasoo kale caddeeya oo ilaa aad fajarka ka aragtaan ha tukanina saasna waa suuragal waxaa intaa dheeri oo ayadna suuragal ah in nabigeena sala allahu alay wasalam uu ula jeeday xilligii hore oo muxuu aha ahaay halaska iyo mugdiga aad ku tukanayseen xilligaas garanay laakiin xilliga kalena oo gabagabadan waa intaas isfaarka gaarsiiyo taasna intaba waa suuragal iyo aqwaal badan ay culimada sheegeen raximahullah raxmatan waasica laakiin isfaarka inuu fadli badan yahay meeshan waxaa weyaan culimada uma badno waxay fadli badnaysiinayaan in asalaatu fii awali waqtiha sidaa weyaan iyo halaska nabigan uu banay sala allahu alayh wali w slam xadiidkan dambe waa xadiist uu la keli noqday xadiidkan dambe oo can rijaalin min qowmihi min alansaar oo shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad waxaa la goli noqday la koli noqday alimaam nasa aleh raxmatullah baabka sideed iyo labaatanaad baabun man adraka qofkii haleela min salaati subxi salaada subax rakcatan man adraka qofkii haleela rakcatan hal rakca min salaati subxi salaad subax maada yakuunu xukmuhu amaba hada maxalu bayaani man adraka rakcatan min salaati subxi salaad subax qofka hal ragca ka gaaro xukunkiis in la cadeey baabkan u baab yahay xadii shan boqol iyo kontonaad waa xadii saxiixa qala imam nas aley ramat lla abarna ibrahim ibn maxamed ibrahim ibn maxamed almacmari weeyaan almacmari waa hiqa can muxamed wa muxamed ibn muthana alcanazi hiqatu thabtun xuja wlafdu lahu lafdiga waxaa iskale mxamed muthana qala wuxu uhi xadahna yaxya ibn saciid alqataan weeyaan hiqatu thabtun xuja can cabdillahi ibni saciid ibn abi hind alfizari wa waa saduuqun rubama wahim waham inuu ku dhacaya laga yaaba mararka qaar ismoodsiin qala wuxu adahani waxay waran cbdiraxmaan acraj cbdiaman bn hurms weyaan acraj hiqatu tabt xuja can abi hurayrat wuxuu ka wariyay cbdiaman srdowsi raawiyat islaam radia allahu ta arda an nabi nabig wxu ka wariy sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi man adraka qofkii haleelo sajdatan hal sujuud bimacnaa rakca weeyaan min asubxi salaada subax qabla an tatluca ashamsu qoraxda intaynan bud soo dhihin oy dhalanayn ka hore faqad adrakaha salaad subax wuu gaaray fajarka wuu gaaray weyaan oo salaadda ayada salaad adaa weyaan ee gudashe weyaan ee qada ma ahan waman adraga qofka haleela sajdatan sujuud min alcasri salaada casarna qabla an taqruba ashams qorantayna dhicin ka hore faqad adrakahaa wuu gaaray weyaan oo salaada casar wuu gutay bukhaari iyo muslim xadiiska way soo saareen weyaan wuu noo hormaray macaanidan axaadiista noocan oo xambaarsan waaya xadiidka shan boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam n sacdi akhbarna maxamed ibn raafic maxamed ibn raafic alcushayri weyaan alqushayri cafwan alqushayri cushayri ma waa qushayri bilqaaf Eh, abarna maxamed bin raafic qushayri weyaan wuxuu kasoo jeedaa meeshii imaam muslim kasoo jeeda kasoo jeeda alqushayri annaysaburi weyaan alqushayri maxamed ibn raafic alqushayri hiqatun caabid wey qala wuxu xadathana zakariya ibnu cadiy hiqatun jaliilun eh, waxaa weyan yaxfad waa reer koofa qala wuxuu yihi anbana waxaa noo hor ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak imaamkii ataqanin hiqatun xujatun caalimun imaam can yunis ibn yaziid alayli hiqa weyaan can zuhri maxamed bin shaabi zuhri waa imaamkii can curwa ibni zubayr alfaqiih athiqa can caaishata wuxuu ka wariyay um lmuminiin allahu ta ardaha qaalat waxay tiri caaisha can nabigina hawen waxay ka sal sl qal nabiga inuu yidhi man adraka qofkii haleela rakcatan rakca min alfajri salaada fajar qabla an tatluca ashamsu qoraxda intaynan soo dhalaalin ka hore faqad adraka wuu haleela weyaan salaada fajar waman adraka qofka haleela rakcatan rakcad min alcasri salaada casr qabla an taqruba shams qor dhicin ka hore faqad adraka wuu haleelay waman adraka qof kasoo gaaro rakcatan rakcad tii hore maxay ahayd min alfajri soomahin waman adraka qofka haleela rakcatan rakcad min alfajri salaada fajr qabla an tatluca ashamsu qorax intay dhalin ka hore faqad adraka wuu haleelay waman adraka qofki rakcatan rakcad min alcasri salaada casr qabla an taqruba shams qor intay hore faqad adraka wuu haleelay sheekh ma adig laba jeran kugu soo laba jeer kusoo celi man adraka rakcata min alfajri qabla an tatluca ashams faqad adrakaa waman adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shams faqad adrakaa kadibna intaas sooma mukarara marka anaga noo soo celceliyey fardan noo sameeyey sidaas weyan marka xadiidka hore unba isku macno dhow yihiin sidaa weyaan baabka sagaal iyo labaatanaad aakhiru waqti subxi salaad subax waqtigeeda meesha u dambaysa ayuu baabkan u baabiyay xadidka shan boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala alimaam nasa aleh ramatullah akhbarna ismaaciil ismaaciil ninka la yidhaahdo ibn mascuud weeyaan ismaciil ibn mascuud aljaxdari wa ninkaas ismaciil mascuud waa jaxdari waa hiqa wa moxamed ibn cabdilcala asancani waa hiqa qaala waxay yihahdeen xadathana waa xanuun bn khaalid ibn xaarith alhujaymi weeyaan hiqatun thabt aad baan usoo maray ninkaas can shucba ibn xajaaj alru'asi wa hiqatun imaamu xuja can abi sadafa can abi sadaqa abi sadaqa waa ree ansaareed magaciisa waxaa la yihahda tawba mawla anas bin malik ayaa xureeyey anas malik ayaa xureeyey radia allahu ta an sadaqa wuxuu ka wariyey can anas bin malikin radi aan ku noqda sanadkaas abarna ismaaciil ibnu mascuud ismacil ibn mascuud waxa w aljaxdari hiqa weeyaan maxamed bin abdilcala waa suncaani waa hiqa qaala waxa yidhahy xaddatana khaalid ibn xarit alhujaymi weeyaan hiqatun thabt can shucba waa imaamkii can abi sadaqa abi sadaqahaas tawba ayaa la yidhaha magaciis waxaa xureeyay anas ibn malik radi allahu ta arda waana hiqa can anas ibn malik ayuu ka wariyey khadima rasuli lah sal l slam waradia allahu ta arda qala wuxuu yihi anas ibn malik kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sal slam yusali mid tukada duhra salaada duhur idaa zaalat ashams qoraxda markay zuusha oy qoraxda waxaa weeyaan ay ka zuusha beerka iyo mxua bartamaha samada ay dhinaca qorraacudha xaggeed aado weeyaan wayusali wuu tukan jira alasr salaada casarna bayna salaatikum labadiinaan salaadood haatayni ee kuwan ah dhexdooda tukan jiray yani salaada duhur iyo salaada casar ayuu dhexaysiin jiray wuxuu la jeedaa salaada duhur dabcan kaba soo tag lakin casarkay dib u jireen oo marka duhurka u baxa oo casarka taqriiban uu bilowda ayuu nabiga dukan jiray marka salaada casar soo maha ayaga marka salaada casr dib bay u riixi jireenoo waxa weye xilli dambe gaarsiin jireen sidaas weyan labada salaadood inta udhexaysa waxaa ula jeeda salaada casr ay marka ay dib udhigi jireen sidaa weyaan marka salaada casr awalkeeda ayuu nabi tukan jira weyaan wayusali wuxuu tukan jira nabigana sal slam almaqrib salaada maqribna idaa garabat ishamsu qoraad markay dhacdo ayuu nabiga tukan jira alayhi slam wayusali wuxuu tukan jira ala salaada cishana idaa qaaba shafaqu liilanka casmarku dhaca ayuu nabiga tukan jira sal slam uma kadibna qaala wuxuu yihi calaa ithrihi hadalkaas raadkiisa wuxuu ku yihi wayusali wuxuu tukan jiray asubxa salaada subaxna wayusali subxa ilaa an yanfasikha ahy wayusali wuxuu tukan jiray asubxa salaad subax ilaa an yanfasixa albasar ilaa aragga uu ka iftiimo ama aragga uu muxuu ahaa ka cadaado ha ifsaax iyo cadaan iyo muxuu ahaa uu ka banaanaado aragga ayuu tukan jiray nabiga sal slam yani wuu wadi jiri wa wuu wadi jiri uma qaala wuxuu yihi calaa irihi hadalkaas uu sheegay raadkiisa wuxuu ku yihi wayusali wuu tukan jiray asubxa salaada subax ilaa an yanfasixa albasaru ilaa aragga uu ka waasac noqdo ood ka cadaado ayuu dukan jiray yani salaada ayuu dheerin jiray waa isfaarki waa mugta yani saas weeyaan nabigana sal sl sumeyn jiray baabka soddonaad man adraka qofkii haleela rakcatan hal rakca min asalaad salaada ka mid ah salaadihii kale xataa muxuu samaynayaa ragcada wuu gaara weeyaan xadiid shan boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleh raxmat llah qutayb bn sacid ibn jamil ibn arif albaqlani hiqatun thabt can malik ibn nas ibn can ibni shahaab maxamed ibn shahaab zuhri hiqatun thabtun xujaة imam can abi slmti cbdiraحman wa hiqaة faqih can abi hurayrata radi اlahu ta arda ana rasul s sl rsulkan wuxuu yihi man adraga qofka haleelo min asalaati salaada rakcatan hal rakca faqad adraka sala salaada wuu gaara weeyaan yani qada ma noqonaysa waxay noqonaysaa ada ay noqonaysaa xadiid shan boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleh raxmat ullah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali ibn rahweyh weeyaan hiqatun thabtun qala xadathana cabdullahi bn idriis alawdi hiqatun faqihun caabid weeyaan qaluu xadahana cubaydاlah cubaydالlah ibn cumar cubaydالlah ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar ibn khaaab weya hiqat habt can zuhri maxamed sham zuhri imaamka weyan an abi slmt abdiraman uuna soo maray waa hiqat faqih can abi hurayra wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan skhdowsi can rasul wu ka sal qa rasulken wuxuu yihi man adraga qofkii soo gaara rakcata rakcad min asalaati salaada kasoo gaara man adraka qofka haleele min asalaati salaada rakcata rakcad faqad adraka salaada wuu haleele weeyaan wuu soo gaaray marka salaada salaad kasto ay ahataba duhur casar maqrib cisha fajr mid ay ahataba ahaato salaad kasta oo marka qofka uu hal ragca kasoo gaaro salaadaas wuu gutay laakiin waa inuu la imaado qeybta dambe qeyb waa inu la imaado harsan weyaan <clears throat> marka axaadiista hore waxay ka sheekeynayaan duhurka iyo casar waxay ka sheekeynayaan fajarka iyo casarka laakiin labadan xadiis dambe salaadoo dhan ayay ka sheekeynayaan weyaan salaadii dhan waa la xugun xadiidka shan boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasaعي alيه raxmat akhbarani yaziid ibn muxamed adimishki waa saduuq يزيد بن محمد بن عبد الصمد ويان الدمشقي الصدوق قال حدثنا هشام العطار هشام بن اسماعيل العطار الدمشقي واسنا ثقة فقيه عابد وارين ثقة oo fiqiga aada looga yaqaanay oona cibaado badnaa qaal wuxu xadathana waxaan waran ismaaciil wa huwa ibnu samaaca ismaaciil ibnu samaaca waa hiqa qadiimu lmowt yacni wuu cumro degdegay can muusa ibnu acyan muusa ibnu acyan waxaa weeyaan aljazari weeyaan hiqatun caabid an abi cmr alawsaaci cabdiraxmaan weyaan alawsaaci hiqat jaliil waa reer shaam imaamkooda weyaan can zuhri maxamed shahab zuhri can abi salmt cbdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu taala ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yihi man adraka qofka haleela min asalaat salaada rakcatan hal rakca faqad adraka salaat salaad wuu haleelay weyaan saasuu nabigeena cadiyay sala allahu alayh waali wasalam marka hal rakca oo kaamil qofka hadduu haleelo salaadaas iyada waxawey way u jirtaa oo imaamka inuu la tukaday ama noqoto ama keligii ha tukade waxaa weya salaada wuu gaaray xadiidka shan boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aley raxmat llah akhbaranii shucayb ibnu shucayb ibnu isxaaq saduuqun waa reer dimishq qala uli xadathana waxaa noo warramay abulmuiira abulmuqiira cabdulquduus ibnu xajaaj alkhawlaani waa waa hiqo weeyaan wuxuu geeriyooda laba boqol iyo afar iyo lixdan ka nabigeena sala allah alay slm qaala wuxuu yihi abulmugiira xadana waxaa alawsaaciy cabdiramaan awsaaci weyaan ahy cabdiramaan awsaaci ayaa noo waramay ahy can zuhri buu ka waramay can saciid bn musayib waa imaamka faqiiha caabidka ahaa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man adraka qofkii gaaro oo soo halila min asalaati salaada rakcatan hal ragca ka soo gaara faqad adraka salaada wuu soo gaaray weyaan xadiidka shan boqol iyo todoba iyo konton xadii saxiixa axaadiista aan soo marin marka macaanidooda waa isleeyihiin laakiin duruqdi unbaa kala duwan iyo mxuu aha rawaadi qaarkood xadiidka shan boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas aley raxmatullah akhbaranii muusa ibnu sulaymaan ibnu ismaaciil ibnu qaasim almambaji weyaan mambajigaas waa hiqa waa yahay qaala xadana waxaa noo waramay baqiya baqiya ninka la yihahda waa baqiya ibn waliid ayaa la yihahdaa waa nin saduuq ah run badane kathiiru tadriisa can ducafaa dadka ducafada ah ayuu muxuu ah intuu magacooda ama bedelo oo ad aan loga aqoonin ku sheega amaba uu muxuu ahaa yani hab aan loo fahmaynin ama siiqo kale ayuu udhigaya markaas tadriis ayuu ku dhacaa weli ducafada ayaa waxaa weeyaan uu tadriiska ku sameeya culimada waxay leeyihin marka ninkaas waxaa weeyaan hadduu rag hiqa ah wax ka wariyo waxaa weya waa hiqa hadduu ducaf wax ka wariyana daciif buu noqoni saasay leeyihiin weyaan lidalika abu misr alghasani ayaa wuxuu leeyahay baqiya ninka la yihahda baqiya axaadiiثuhu laysat naqiya fakun minha calى taqiya ninka baqiya la yihah axaadiistiisa nadiif ma ahan ee waxaa weya digtooni ka qab saasuu yihi weyaan abu misr alghasani rag baa trafic u aho waxaa weeyaan Eh, xadiista nabigeena sal l slm waardiyaheeda iyo dhowritaankeeda u taagan raximahum allahu raxmata waasica jamiica ninka la yihah baqiya ibn mahlad ah, baqiya ibn waliid cafwan baqiya ibn waliid can yunis ibn yaziid اlayli weyaan yunis ibn yaziid alayli waa hiqa waa ninkii ad taqaaneen qalu xadathanii zuhri maxamed shab zuhri ayaa ii waramay can salim ibn cabdillahi ibn cumar ibn khaaab hiqatun thabtun weyaan can abihi abihi ayuu ka wariyey ibn cumar cabdillahi ibn cumar ibn khaaab waa raggii axaadiista nabigeena aadka u wariyey waxaana lagu yaqaanaa tatabuca aathaarta nabigeena sal l slam nabiga sunadiisa camaliga ah inuu aad u raaraaci jiray xataa meel ku tukan jiray uu ku tukan jiray radi allahu tan arda can nabiy nabigen wuxu ka wary sal slm qal nabigen inuu yidhi man adraka qofkii haleelo rakcata rakcad min aljumcati salaada jumca aw gayriha ama jumco salaadan ahayn hal ragca kasoo gaara faqad tamat salaatuhu salaadiis way dhamaystiran tahay waa tam ayuu nabiga sal slm yani macnaheed halkaa ragca lagu kaaftooma ma ahane yani salaad adaa ah oo gudasho ah oo faradkii xilligiisi ah ayuu gutay weyaan xadiidka shan boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiix bimaa qablahu xadiidka ka horeeyey ayuu saxiix ku noqonayaa hahay xadiidka ka horreeyey ayaa shaahid u ah weyaan xadiid ka horeeyey ayaa shaahid u ah waaya xadiidka shan boqol iyo sideed iyo kontonaad qaala imam nas alay ramat akhbarna moxamed ibn ismaaciil atirmidiy weyaan hiqatun xaafid qaala xadathna ayub ibnu sulaymaan ayub ibnu sulaymaan ninka la yidhaahdo asaajiwa ahy alsdi ahay ninkaas marka afwan ninkaas la yihahdo ayub ibnu sulayman waxaa weeyaan waa hiqa laakinahu ninka la yidhaahdo eh, laba nin ayaa waxaa weeyaan daliil la-aan iyagoo onan daliil uhaysanin ayay waxay yidhahdeen waa daciif dacfiyay ku sheegeen lakin wax daliil ay uhayaan lama arko waa hiqa weeyaan qaala wuxuu yihi ninka la yidhaahdo ayub ibnu sulayman xadaثna waxaa noo warma abubakr ibn abi uweys alcsha acsha ayaa loo yaqaana hiqaة weyaan can sulayman ibn bilaal waa hiqa can yunis ibn zayd اlayli waa hiqa can ibn shahaab maxamed shahab zuhri can salim salim ibn cabdillahi ibn cumar weeyaan ana rasuula اllahi rasulka al salى allahu alayhi waalihi wasalam salim marka hore wuxuu yihi can abihi ka wari xadiidka hore kanna waxa wey irsaal weeyaan waa mursal waa taabici toosu nabigu a sal slm ana rasul rasul sl slm marka xadiidkan kii hore ayuu saxiix ku noqonaya mursalka waa taqanaan waa min anwaac daciif ana rasul sl slm qa rasulkeena wuxuu yihi man adraka qofkii soo gaara rakcata rakcad min salaatin oo salaada oo min asala salaadaha ka mida faqad adraka wuu soo gaaray ilaa an yaqdiya ilaa anahu laakin anahu yaqdi wuxuu qadaynayaa maa faatahu wixii ka tagay uusan tukanin ayuu qadaynaya weyaan intii dhaaftay ayuu soo celinaya saasuu nabig sal slm qadahan marka maqadihii qadihii la yaqaaniyo qofka salaad kastoo qadaynay mise waa itmaam waa taamyeelitaan sidaa weyaan salaadii waxaa wey adaa ugu guti intii muxuu aha ka dhinayd wuu muxuu aha wuu gudanayaa sidaa weyaan xadiidka ama baabka ko iyo soddonaad asaacaat saacadihi alatii saacadahaasoo asaacaat saacadaha alatii saacadahaasoo nuhiya la reebay can isalaati salaad fiiha in la tukada salaadaha mxuu ahaa in la tukada waqtiyada la reebay oo alawqaat ilmanhi can isalaat fiiha ayuu baabkan ubaabay weyaan xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixun saxiix ah ilaa qwl ilaa qowlu faida stawat qaaranaha wa zaalat faaraqaha labadaas erey oo gadaal noogu imaan doonta insha allahu tacaala xadiidka ku imaan doonta intaan ka haynid kalaa saxiix fa stawat haddii ay sinaato ay bartamaha waxaa weeyaan geesihii ay la sinaato shaydaanka amaba ay muxuu ahay sinaato qaaranaha uu isku dhiririyaa wa zaalat haddii ay zuushana faaraqaha wuu faaruqaa idaa muxuu ahaa ida stawat yani markay cirka ku ekaato weyaan qoraxda markay bartamaha samada ku ekaato shaydaanka waa isku dhiririyaa si looga sujuudo waidaa zaalat faaraqaha intaas waxaa weyaan lafdiga intaanan ka ilinta kale xadidka waa saxiix weyaan qaala imaam bn sacdi raxmat akhbarna qutayba bnu saciid ibn jamil bn طrيf الbaqrani hiqat thabt can malik bn nas abd alhijra can zayd ibn aslam alcadawi wa hiqat calim can aطa bnu yasaar hiqat fadil lahu mawaciid waa nin wacdi badan ayuu ahaa can cabdillaahi asunaabixiy cabdullahi sunaabixi waan soo marnay horaan usoo marnay waa nin isku haysto oo horta nin cabdullahi sunaabixi la ma jira bis ma jira laisku hayaa ko tan labaadna waxaa weeyaan hadduu jiro ma saxaabiya qaar waxay leyihin waa saxaabi nin cabdullahi sunaabixi la yirahdo saxaabiya jira ay leyihin waxaa kaloo la yihi oo loo badan yahay ninkaas waxaa la yihahdaa abu cabdilaahi sunaabixi ayaa la yihahdaa abu cabdilahi weyan cabdulahi ma abu cabdilahi weeyaan abu cabdillahi haduu noqdo marka taqriib tahdiibka iyo tahdiib alkamaalka iyo mxuu ahaa tahdiib tahdiibka iyo taqriib mxuu aha tahdiibka iyo tahdiib alkamaal intaba waxaa ku taala nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu cusayla oo loo yaqaan abu cabdillahi sunaabixi ninkaas marka hadduu yahay ood noqdo hiqatun min kibaari taabiciin taabiciinta kuwooda oo weyna ayuu ka ahaa cabdulahi sanaabii ah, abu cabdillahi sanaabi haduu yahay oo la yihah cabdiraxmaan ibn cusayla waa iqa ana rasul rasulka al sal l slm qala wuxu rasuulkeena ashamsu qoraxdii tatlucu way dhalanaysaa hadduu saxaabi yahay ka basi fiican ashamsu qoraxdii tatlucu way dhalanaysaa wa macahaa waxaa lasoo dhasha oo la socda oo la soo baxa madax la soo taaga qarnu shayaan shaydaanka geeskiisa ayaa la soo baxa weeyaan faida irtafacat haddii kor ay aada faaraqa waa isaga tagaya markay soo baxaysa ayuu isku dhiririna saas muxuu isku taaga weyaan waida stawat haddii ay cirka muxuu ahaa samada beerkeeda ama bartamaha samada ay ku ekaatana qoraxda halkaas ay tagtana waa duhurkii intaan la gaarin qaaranaha kadibna isku dhiririya waida zaalat haddii ay ka zuushana faaraqaha wuu faaruqa intaa marka faida stawat qaaranaha waida zaalat faaraqaha intaas waxaa weya waa daciif waida danat haddii ay u dhawaatay lguruub dhicitaanna oo mxuu ahaay foorarsatana qaarana waa isku dhiriraya fa idaa haddii ay dhacdana faaraqaha wuu faaruqaa weeyaan marka midda tuluuca iyo midda quruubka axaadiis saxiixeyn ku yaallay oo la yaqaanay ayaa ka hadlay marka waxaa laga yaabaa xadiidka wuxuu saxiix ku noqday qeybahaas ayaga inay yihiin axaadiistaas kale ayaa laga yaabaa oo shawaahidaas kale inay yihiin ayaa suuragal walcilm cind allah caza wajal laakiin middan wuxuu ku mxu saxiix ugu dhiga ayuu malaha sheekh u waayey caleyh raxmat wanaha rasul nabigan wuxuu diiday can isalaati salaad ayuu diiday fii tilka saacad saacadahaas ayada in salaad tukada nabigan uu diiday sal sl maxaa yeele shaydaankii in la sujuuda muxuu ahaa in la sujuuda ayuu isu arkaya sidaa weyaan xadiid shan boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasr aleh raxmat llah akhbarna swayd ibn nasr almarzi hiqa qala xadathana cabdullahi ibn mubarak alimaam weyaan can muusa ibni culay cali baa idin qornan filan shekh maxaa ku qornadi culay mise cali caynka magoday mise waa eh, hahay muusa ibnu culay ibnu ibnu rabax weyaan marka taskhiir waa culay marka culaydaas wuu diidi jiray markii lagu yihahdo oo la taskhiiriyo culay la yihahdo oo muxuu ahaa muusa ibnu culay waa muuse abihii moogta culaygaas marka wuu diidi jiray wuu xanaaqi jiray muusa ibnu culay ibnu rabax allakmi weeyaan waa saduuqun rubbama akhta waa saduuq inuu gafa ayaa laga yaabaa kow qaala wuxuu yihi samictu abi aabahey aan ka maqlay aabihii marka waa kee waa culay ibnu rabax oo xanaaqi jiray markii la yihah culay cali ayuu rabaa dabcan marka culay waa hiqa isaga ninka hore muxuu laakiin wiilkiisa oo muuse waa saduuq rubama akhta samictu waxaan ka maqla abi abey yaquul isagoo leh waxaan ka maqla cuqbata bni caamir aljuhani saxaabiga jaelka yaquul isagoo leh saacati saddex saacadood kaana wuxuu aaday rasul rasulka al sl slm yanhaana mid noodiida an nusallia inaan tukana fiihina iyaga fiihina iyaga dhexdooda aw naqbura aan duugna fiihina iyaga gudahooda mowtaana dadka naga dhintay wuu dili jir nabigana sal slm kow xiina tatlucu shamsu qoraxda markay soo baxaysa baaziqatan xaal tahay mid muxuu ahaa soo muxuu aha bud soola weeyaan xataa tartafica ilaa ay kor ka aado culamadu waxay yihahdeen qadar rumx waxay ku qiyaasaan taqriiban inta udhexaysa laba iyo toban daqiiqa ilaa shan iyo toban daqiiqa markay qoraxda soo baxda ilaa laba iyo toban daqiq ilaa shan iyo toban daqiiqa in la sugo kadib ayaa marka qofka salaada inuu gala ayaa culimada kolleyba ay ku qiyaaseen qadar rumxigaas waxiina goortii yaquumu u istaaga qaa'imu dahira xilligaas qoraxda ay waxaa weeyaan taaganta bartamaha kan istaaga ay u istaaga qaa'imu dahira culimada laba shay ku sheegaan mid waxay yihahdaan qofka eh, waa shaksiga qolna waxay yidhahan waa dhilliga waa harki waxa istaaga waa harki ama waa qofki labadaba wax dhiba ilada ma qofkuu istaagaya markaa xilligaas koylaha u jira haaliban socodkuu ka istaagaya oo wuu nasani waa qaa'imu dahir waa noqon karaa maya ee eh, waxaa weyaan dhilliga laftirkiisi xilliga isaga qofka aad buu u rabaa inuu dhilli iyo har helo lidalika wuxuu umalaynaya qofka biniaadanka wuxuu istusinaya markuu harka bartamasa inta u kadibna uusan inta harjir inta harjir intaa jir qoraxda ay hayso yani yastabdi inuu harka taagayo dhaqaaqayn ayuu qaadanaya marka waxa qaa'imka on dhaqaaqayni waa noqon karaa sidoo kale qofkan wuu noqon karaa in loola jeedo ama labadaba waa isla noqon karaan walcilmu cind allah xilligaas marka qoraxda ay bartamaha samada taagan tahayna nabigeena sala allah alay slam in waxaa weeyaan la tukadana wuu didi jiray in meydka la dugana wuu didi jiray nabigena sal l slam iyo waxayna goortii tadayafu ay u liicanaysa ama u iilanaysa ashamsu qoraxdii bilqurubi dhicitaan xataa taqruba ilaa ay ka dhacdana nabigana udiidi jira sala allahu calayhi wa wasalam sidaa weeyaan marka saddexdaas xaaladood marka waa xaalaad bartamaha markay samada ku taagantahay markay bartamaha ku taagan tahay xaalad adag waa saas weeyaan marka qadiyadda ahayd marka oo hadda aan soo marnay xadiidkii fa stawat qaaranahaa wa idaa zaalat faaraqaha yacni inay samadii muxuu ahaa markay bahasha saa u taaganta bartamaha inuu shaydaanka isku dhiririna wataan arrinta dacfiga laga keenay laakiin in xilliga asaga manhi ay tahay xadiiskan kale oo cad ayaa cadayna weyn xadiis kale oon inaan utagin laga yaabo bidn illahi caza wajal baabu nahyi reebid la iska ayuu baabkan u baab can asalaati salaad bacda subxi salaad subax kadib in la tukada ayuu baabkan u baab waa salaadihii xilliga manhiga ahaa ama casar ama subax insha allah kelima yaraan ka dhehayna bidn aز wajل xadيث شhan boqol iyo kow iyo lixdan xadيث صaيixa qala imam نس alيه رحmة اه aخbarna qtayb بn سعيد بn jawli بn طrيف البqlani wa hiqة thabt xuja can malik بn aws imam dar الhijra can mحamed ibn yaحya ibn xaban alanصari wa hiqة faqih an acraj cabdiرaحman hrms weyaan hiqة thabt weyaan can abi hurayrata weliba caalim baa ugu darsan hiqatun thabtun caalim can abi hurayrata radi allahu ta arda cbdirxman skdowsi ana nabiya nabigeena sal slm naha wuxuu diiday can isalaati salaad bacda acasr salaada casr kadib xataa taqruba ashamsu ilaa ma qoraxda ka dhacdo nabigan wuu diidi jiray alai slam wa can isalaad waa diidi jiray bacda subx salaad subax kadib xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxda ay ka dhalato weeyaan marka labadaa xili waa waqti awqaada aan salaada la tukanayn xadiidka shan boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai raxmat llah akhbarna axmed ibnu maniic axmed ibn manic xaafid qala xadathana hushaym bashiir alwasiti wa hiqatun thabtun lirsaali alkhafiyi waltadliis irsaalka weliba qarsoon iyo tadliiska ayuu mxua aad u badan jiray qaal wuxuu yihi anba'ana waxaa noo sheegay mansuur ibn muctamir waa hiqatu thabt can qataada ibn dacama saduusi basri qataada ibnu dacama saduusi basri waxaa weeyaan waa hiqatu thabt qaala xadathana lakin waxaa ku jira طabcan tadliiskii qaala xadathana abulcaaliya abulcaaliya waa rufayc ibnu mihraan weeyaan alriyaaxi waa hiqatu kahiir irsaal irsaalka ku badan yahay can cabdillahi bn cabaas ibn cabaas cabdillahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabi sal l slam qala wuxu yhi abdullah bin cabaas samictu waxaan ka maqlay kayra waaxidin mid waxaanan ahayn mid cidaan ahayn oo min asxaabi nabi nabiga saxabis ka sal sl ayaan ka maqlay minhum uu kamid mid yahay cumar cumar ibn khaaab oo ayaan ka maqlay yani saxaabo badan ayaan ka maqlay weyaan wa kaana wuxuu ahaaday cumar min axabihim kan looga kala badan yahi kuwa iyaga ilaya xaggeyga ayuu ahaa intaas hadda aan ka maqlay ninka anugu jecel cumar ayuu ahaa maxaad cumar maxaad cusub u noqonayni maxuusan cumar u noqonaynin waxaa weyaan afdalu hadi اlumma bada bada nabi bacda nabiy sal slam wa abi bakr saas weyaan ana rasul rasulka sal sl naha wuxuu diiday can salaad salaad ayuu diiday bacda alfajri salaada subax kadib xataa tatluca ashamsu ilaa qorada ay kasoo dhacda wa can salaati salaada ay kasoo baxda cafwan wa can salaat salaad ayuu nabiga diidi jira alai sl slam bacda alcasr salaada casr kadib xataa tagruba ashamsu qoraxda ilaa ay ka dhacdo weeyaan labadaa xil nabigeena wuu diidi jiray calayhi asalaatu wasalaam masalada inaan yara dul istaagaan raba waxay tahay si kooban insha allahu tacaala awqaadda manhiga ah oo salaada in la tukada laisu diiday oo saddexda ah markay qoraxda cafwan marka salaada casar la tukado ilaa qoraxda ay ka dhacdo iyo salaada subax marka la tukada ilaa qoraxda ay kasoo baxda iyo xilligan bartamaha u tegi doona insha allahu tacaala xilliyo kale isku xiran yihiin labada waqti awqaadda manhiga ah ay ka mid yihiin culimada marka waxay leeyihiin amaba aad ba isugu khilaafeen xadiidkaas dabaqitaankiisa qaar waxay leeyihiin salaad casar iyo salaad eh, maqrib haddii marba la tukada salaad damba ma jirta ilaa qoraxda ay ka dhacdo ama ay kasoo baxdo oo weliba dee qadar rumxi intii la rabay ay muxua ka gaarto soo bixitaanka saas rag baa ku tagay marka aqwaal aada u badan oo runtii xataa dadka aimada aho runtii aada u yaqaana xadiista iyo weliba fiqiga axaadiista ya sheekh cafwan waxaan ula jeedaa salaada casar iyo salaada subaxaan ula jeedaa salaada casar iyo salaada subax maqrib kuma jirin maqrib isaga hadii la tukado khalaas dhib ma jirin haddii marba salaada eh, casar la tukada ilaa qoraxda ay ka dhacdo ama salaada subax la tukada ilaa qoraxda ay kasoo soo baxda labadaa xil waa manhi lama ogola markay xaalada nooca tahay culimada marka xitaa ahlu cilmiga weliba aadka fiqiga xadiis u yaqaana way ku wareereen alimaam shawkani aleh raxmat ullah markuu wixii ku wareeray ood aqwaash soo arooriyey ood inta ka keenay ood naylu xujadiisii iyo istidlaalkiisi iyo wajud muxuu aha dalaaladii wixii wada caddeeyey ayaa wuxuu yiri falwlaa lilmutawarici cadamu irtiyaadi lmasaajid fi hadi awqaat qofka yani diintiisa u meel waxaa u haboon inuusan xiliyada masaajidaha soo gelinba tahiyatlmasjidka iyo baabkaas iyo ka fogaadaba yani weerarkaas u gaarsi laakiin imaamuna alimaam shaafici aleh raxmatullah ayaa hadal runtii ay muxaqiqiinta sheekh islam ibn iyo rag badan ay u rayaaqeen ayaa qaacido dejiya waxaa weeyaan salaada dawaat asbaabka salaadaha sababta lah salaada sababta la oy sabab keentay salaada ayada waxaa weyaan awqaadi nahyiga waa la tukan karaa salaada aanan muxuu ahaa aan sababta lahaynna lama tukan karo weyaan sidaas ayuu marka ku jamciyey cali raxmatullah salaadaha marka sababta ay keenaysa maxaa ka mid ah salaada masaajidki hadii aad soo gasho taxiyatlmasjidka kamid waxaa kamid a sujuud tilaawida kamid waxaa kamid sujuud shukriga kamid waxaa kamid a salaatuljanaaza kamid waxaa kamid salaada qadaheedo lagu walaya kamid wahaakada yacni marka salaad kasta oy sabab keentay waqtiga nahyiga waa la tukan karaa sunada iska mutlaqa ah oo iska unfuran oo qofku iska tukanana labada xil lama ogola saas ayaana inay raajixta ay muuqataa walcilmu cind allahi tabaaraka wa xadiidka ama baabka soddon iyo saddexaad baabu nahyi reebid liska reeb ayuu baabkan u baabiyay can asalaat salaad cinda tuluuci shamsi markay qoraxda ay ay dhalanayso oy qoraxda bud soo leedahay salaad iska reeb ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasali raxmatullah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn tariif albaqlani hiqatun thabt can malik ibn anas imam dar hijra can naafic mawla cabdillahi bn cumar wa hiqatun faqih ibn cumar cabdillahi bn cumar ibn khataab radi allahu taala ardaha ana rasul sl sl rasulkan wuxuu yihi laa yataxara yuusan ku dadaalin uusan la fiirsan axadukum midkiin saasoo ku muqan sheekh laa yataxara yuusan la fiirsan axadukum midkiin oo fa yusalia uu tukada cinda tuluuci shamsi markay qoraxda soo baxaysa iyo cinda quruba markay dhacaysa weeyaan xiliyadaas weliba nahyiga uu sii adkaanaya culimada eh, yani qaarkood waxyaabaha ay sheegeen waxaa kamid a ilaa ay xilligan laga soo gaaro waa la tukan karaa salaada waa la tukan karaa haddii ay sabab keento ay leeyihiin oo xilliga nabiga u tilmaam sal slam bacda uluuci bad mxuu ahaa bad bacda alfajri bacda asr wuxuu yihi xilligaanay qaar ku qeydan ay ku xirayaan saas weeyaan xiliyada marka lakin way sii darnaani sida muxaqiqiinta ay sheegeen weyaan aad bay usii adkaanaysaa oo diidmadii iyo nahyigii ayaa sii adkaanay weyaan xadiidka shan boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleh raxmat ullah akhbarna ismacil ibn mascuud aljaxdari waa hiqa qaala anbana khalid khalid ibn xarit alhujaymi wa hiqatu tabt qaala xadathana cubaydulah cubaydilah waa hiqa can naafic mawla cabdillahi bn cumar waa hiqa can ibni cumar cabdillahi bn cumar ibn khaaab radi allahu ta arda ana rasul rasulka sal sl naha wuxuu diiday an yusaliya inuu tukado amaba an yusala dheh naha nabigan wuxuu diiday sal slm an yusala in la tukada maca tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda in xilligaas lagu beegto salaada nabigu uu diiday aw quruubiha amaba dhicitaankeeda in xilligaas lagu adiyay salaada nabigana uu diiday sala allahu alayhi waali wasalam ciladana waxaa weyaan horaan usoo sheegnay shaydaankii ayaa muxuu ahaa isku garab dhirini baabu nahyi biliskraab ayuu baabkan u baab yahay can salaati salaad nisfa nahaar maalinta bartamaheeda in la tukada waxaa weeyaan diidmada laisu diiday ayuu baabkan u baab xadiidka markay salaada duhur aan la gaarin oo qoraxda bartamaha cirka iyo samada ku taagan tahay xilligaas inaan la tukanin iyo reebaliskraab ayuu baabkan u baab in la tukada xadiidka shan boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah xumayd ibn mascada albahili waa saduuq qala xadathna sufyan wah ibnu xabiib wahwa ibnu xabiib weyaan albasri albazaaz iqa weyaan iqa weyaan can muusa ibnu culay waa soo marn ibnu rabax weyaan ninkaas allakmi waa waa saduuqun rubama akhta can abihi abihi waa hiqa oo ahaa culay ibnu rabax qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay cuqba ibnu camir albadri alansaari radi allahu ta qul isagoo le halaathu saacaat saddex saacadood kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yanhaana mid noo diida an nusalliya fiihina inaan tukano aw an naqbura inaan aasno fiihina saddexda saacadood mowtaana kuwa naga dhintay xiina goortii tatlucu shamsu qoraxda ay soo baxaysa baaziqatan xaal ay timid xataa tartafica ilaa ay waxaa weeyaan ka saramartay kor aado waxiina goortii yaquumu istaaga qaa'imu dahira xilligii la harsana ama xilliga kulaylaha midka istaaga xilligu istaago xataa tamiila ilaa ay ka leexato oo qofkii shaksiga istaaga oo mxu socod ka istaaga kuleel dartii ama harkiya mxuu ahaa baahida loo qaba dartiis uu ku dhamaanaya mxuu ahaa shaygii harka lahaa ayuu ku dhamaanaya ood ku baaba-aya oo la arkayno qofkii mxuu ahaa dahsanaya weyaan oo waa istaagaya dhaqaaq ma o kaleba iyagoo xiina goortii tadayafu qoraxda ay u iilanaysa ama ay u iilato lilguruubi dhicitaan xataa taqruba ilaa ka dhacda saddexaas waqti nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu noo diiday inaan tukano eh, salaadaha nabigan uu diiday sal slm waa tii horeaan usoo sheegnayo inkastoo xaaladan sii darnaanaysa salaad haddii ay daad sabab tahay inay dhib lahayn siduu imaam shaafici sheegay muxaqiqiin badan ay ku raaceen ahay nacam nacam marka insha allahu tacaala eh, cashirka hadduu ilahay qadaro halkaas ayuu ku kooban yahay maanta eh, waxaan rabaa inaan eh, ardayda kitaabka ku taxan ogeysiiyo in insha allahu tacaala maadaama beri laga yaabo ay u badan tahay inay ramadaan u noqdo oo jimco ah haddii uu dib u dhacno kale sabtiga uma noqoni waa la hubaa sabtiga laakiin jimcahana waa suuragal waa suuragal maadaama ay xaalada nooca tahay bisha ramadaanna bil cibaado ay tahay oo dadka inay cibaadaystaan oo xili weliba qur-aan akhrin iyo alla subxaana watacala u dhawaasho iyo salaad badan iyo howlo badan ay dadka ku xiriiraan waxaan gartay in aan kitaabka insha allahu tacaala bisha ramadaan noo taagnaado noo jooji aan joojino hadduu ilahay qadarana subxaana wa tacaala marka bishaan ramadaan ay noo gabagabowd ilah baan ka baryaynaa subxana wa tacala inaad wanaagi khayr noogu gabagabeeye adduuniya akhraba wixii muxuu ah wanaag uuna siiyo jiro noo gabagaboobadan insha allahu tala bishar badan ay gabagabowda in aan isugu soo noqono oon dib masaajidihii noo furmayaan insha allahu tacala inaan usoo noqono an rajo weyn ka qabna ilahan ka baryayna subxana wa tacaala in aad saas la socotaan kitaabkii bishan ramadaan inuu fasax yahay soddon iyo kowga casharna aan hadda ku joojinay insha allahu tacaala bish markay bilato Eh, shawaalna lixdeeda wixii loo gaaro biidn illah casa wajal aan bilaabi doona eh, casharka soddon iyo labaad oo sida hadda aan ku wadna aan ku wadi doona saah loola socdo waxaan ku dardaarmayaa marka ilaahay subxana watacaala taqwadiisa inaan dhammaanteen ku dadaalo waxaan ku dardaarmayaa inaan dhammaanteen issoo wada cafino waxaan ku dardaarmayaa in ilaahay subxaana watacaala xirnaantiisa aada loo xoojiyo waxaan ku dardaarmaya bisha inaan ka wada faa dhammaanteen waxaan ku dardaarmayaa in casharadii lasoo dhaafayo hore in la muraajaceeyo oo lagu celiyo ilaa qofka muxuu ahaa uu ka dareemo in sodonka cashir oon soo marnay uu si fiican u hayo markii aan insha allahu tacala bilaabi doona si qofku u noqdo qof muxuu ah wixii ay ka madoobaadeen uusan u noqonin oo u noqdo qof casharkii sii watay inahaas ayaan ku dardaarmayaa ilah waxaan ka baryana subxana watala biasma usna wa sifaati inuu liimaan adduuniyama daakharna siiyo ilah waxaan ka baryanaa subxaana wa inuu bishaan ramadaanna gaarsiiyo nawaafajiyo inaan soonno nawaafajiyo inaan tukano oon qiyaamo leylkii iyo taraawiixda tukano nawaafajiyo inuu cudur Eh, kan hadda mxuaha aadka looga baqaa ummadda muslimiinta iyo guud ahaan caalamka uu alla ka badbaadiyo eh, dembigeena dhaafo naarta naga xureeyo hada wallahu aclam w sala allah w slam abdi rasuuli mustafa